dhex maro marna reerkaa laga dhacaa marna labada qof baa xidhiira oo xiriir iyo sheeko guuri ay dhex martaa wuxuu hadda qaybta hore ka hadlayaa xiriirka iyo haweentii dhex maraya iyo sheekada guuray isweydaarsanayaan xuduudda ay leedahay qaybo ka mida wayaxrumu waxaa xaraam ka ah ninkii an yusarrixa inuu caddeeyo ama an yusaraxa in la caddeeyo kii loo akhriyaba aw yucarida uu sarbeebo bikhibati اlmuctadati haweenay ciddo ku jirta rabitaankeeda inuu guur ka rabo inuu si cad iyo si dadbanoo sarbeeba ah u yidhaahda midna lama ogola haweentaasoo min hayrihi nin kale ka cidda tirsanaysa idaa kaanad hadday tahay rajciyatan haween la soo ceshan karo waxaan ognahay dalqada koobaad in ninkii haweentii waa ceshan karaa dalqada labaadna waa ceshan karaa haddaba haweentii hadday nin kala tageen kale ciddadiina ay ku jirto dalqadii koobaadna lagu furay ama tii labaad lagu furay inaad rabto iyo inaad guur ka doonayso si toos iyo si dadban midna lama ogola sababtoo haweentaasi xukmu zawji qabtaa gurigeedii iyo nafaqadeediiba ninkii furay bay saaran tahay ilaa cidda u ilaahayna wuxuu yihi wabucuulatuhunna axaqu biraddihinna fii daalika in araaduu islaaxa raggoodii ay kala tageen baasuu ceshigooda ka mudan dadka kale waa xaq lagaa mudan yahay haddaba reerkani ilaahayna subxaana wa tacaala alaaqu wuxuu inoo sheegay hal dalqad iyo dalqan labaad waxaa looga dhigay in dadku xaalad iyo xanaaq iyo isqabal isku furi karaan kadibna wixii dib u saxmi karo qofkii qaldanaa dib isu waasan karo lacalla allaha yuxdiu bacda dalika amra dalqadi markay dhacdo ilaahay arrin kale qalbigii iyo dadkii iyo mawaaqiftii wax iska bedelaan baa laga yaabaa haweentii mid qaba iyo furee dalqan laba ku furay qayb ka kamida ah, waa la soo ceshan doonaa qaybo kamida ah reerkii reerkeeda ilmi iyo xuquuq waa dhex yaallo bal intay xaaladoodu kala dhammaanaysa intaad soo dhex gasho inaad fasaadisa meesha lama ogola lama gaarin waktigaad geli lahayde aada isku miqmiqi lahayd wa ama almuctadatu haweenta laakiin ciddo tirsanaysa albaa'inu inu bialaatin saddex ku fogaatay tiisa dalqadii saddexaad baa dhammaatay oo inta meel lagaga noqdo male soo maaha ninkii hore kol laba rajo male aw khulcin ama madax ay ninka kaga baxsatay oo dalqadaheedii way ka iibsatay aw cani ilwafaati ama ciddada ay ku jirto ama ciddat lwafaat oo ninkiibaa geeriyooday nin geeriyooday waxba soo ceshanayaan fayaxrumu tasriixu inaad caddaysaa xaraama ah, duuna tacriidi laakiin sarbeedku xaraam maaha haweenta haddii saddex lagu furay ama laga dhintay ama khuluc iyo fasak iyo ay ku baxday ma muuqata saansaan ama suuragal sharcan baynan ahayn sida saddex dhammaatay ama xataa xisan iyo caqlan baynan suuragal ahayn sida ninka dhintay amaba daahirka xaaladdu haweenta ma dalaaqdeeda iibsatay isagu xaquma le rajactuu ku yidhaahdo iyaduna xooayba ku bixiso uma inay noqon oo iyadu hadday rafee de ka noqday oo isagu ka yeela way dhihi kartaa haweenta sidaasa ah, inaad caddaysa lama ogola laakiin sarbeebta iyo agamarmarinta iyo hadalka waxoogay korka inaad uga uga bartood uga dado ood ishaaraad iyo tilmaamo inaad rabto siiso waa la ogolyahay tasriixa waxaa loo diiday bay yidhaahdeen si aanay ciddada u dadejinin oo waktigoo dhammaanin ciddadii waa dhammaatay aanay u dhihin intay istiraada fursad baa ku dhaafaysa ama ninkiiba uu ku cadaadiyo in ciddadoon dhammaanin nikaax ma asaxee belo kale lagu dhacaa laga baqaya sarbaabtii loogol yahayse ilaahay baa yihi walaa junaaxa calaykum fii maa caradtum min khibati الnisaa'i aw aknantum fii anfusikum haweenkaa ciddada ku jira wixii aada sarbeebtaan rabitaankooda ama aada niyaddaba ku hayso markay ciddadu ka dhamaatay aanay ku dhaafin dhaafinan ku haysaay dhib ma laha laakiin heshiis rasmi iyo go-aan ha wada gaarin sarfarta culimmadeenna waxay yidhaahdaan waa sida hadduu yidhaahdo dee waktigu hadduu dhammaado dad badan baa ku sugaya safku waa dheer yahay dee dhulka dhici maysid waktigaan baan sugaynaa dehay hana gara iyo ka warqabad ubaa adu erayada saasoo oo kaleeta ee qofka si uu cabiraba waa la ogolyahay laakiin heshiis inaad gashaan baa la ogolay wataxrumu alkhibatu haween inaad doontad khibadan qaybtan qaybtii labaad wey gabadh inaad haweenaya guur kala xiriirto reerkoodii inaad u tagto tiraada gabadhan halayn siiyo wataxrumu alkhidbatu gabadhii in la dooro waa xaaraam calaa khidbati algayri iyadoo nin kala doonay naag nin kale u doonan inaad ka daba doontaay xaraam weeye idaa surixa lahu haddii loo caddeeyo bilijaabati in laga aqbalay ilaa biidnihi isaguna ku fasaxa maahane fain lam yusarax haddaan la cadaynin biijaabatihi in laga aqbalay jaaza banaan haweentan hadduu nin soo doonto ninkiina la siiyo mihir ma dhicin waa doonitaan iyo siismo inaad meeshaa wax ka daydaydo ama iyadii banaan ka daydayato ama reerkiiba intaad culayskana duul saarto aniga hala isiiyaa tiraahdaay lama ogola nabigu calayh isalaatu wasalaam waxaa ka mid a ah dardaalanadiisii inuu ummadda ka reebay oo uu yihi walaa yakhtub bacdukum calaa khibati akhiih qofkiina qof walaalkiya yuusan weydiisan yuusan ka daba tegin xataa yatruka alkhaaibu aw yu'dana lahu alkhaaibu inuu iskaga tago hawshii ka talabaxo ama uu yidhaahdo tartan haddaad geli karta welcome soo dhawow ku yidhaahda maahane bal waynu isdhodhomino istijaabida soo dhawow ku yidhaahda maahane inaad daba marto lama ogola isku mar haddaan laakiin la aqbalin gabadhii waan ku siinay la dhihin waan bal waan ka soo tashanaynaa la yahay ama reerkaba dhinaca intuu ka soo fadhiistay qabanqaabo iyo shir iyo hadal socdo adigana dhinac kale inaad ka soo fadhiisata wuxuu yidhi dhib ma laha taasi dhib ma leh wili waayo wax ku dhaafay oo go-aan oo dhacay ma jiro axaadiistu khidbada reebtay in la ajiibay iyo in kala kuma xirin iyada laakiin xadiid kalaa laga qaatay qiso kale faatima binti qays markii la furay ay ciddada tirsanaysay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi hadday ciddadaadu u dhammaatay isoo wargen intayna ciddadu dhammaanin mucaawiyata bn abi sufyaan baa u yimid te gabadhay waanku rabaa buu yihi ha iyo maya midna mayna dhihin abuljahmi baa u yimid inuu rabo guul rabo uu sheegay haa iyo maya midna maanay dhihin ciddadii markay dhammaatay nabiga u timid waxay tiri bisoogaysi baa tiriye ciddadeedii way dhammaatay labadaa ninna way ii yimaadeenoo mid walba inuu rabu ii sheegay nabig wuxuu yihi labadaa iska dhaafe ankaxe usaama usaamo guurso halkaasay fuqahadeenna waxay ku fasireen labadaa cid ay weydiisteen rasmiya oo ka ajibtay ma jirin laakiin meesha waa ku jirin shukaansigu waa xaalkooda shukaansigiina cid aqbashay ma jirin in laga garab shukaan iyagana way iska daba shukaansadeen midkood baa dambaabay lama dhihin nabiguna nin kaluu yihi kuwaa iska daayee guurso khidbadii manhig ahayd inaynan ahayn baa halkaa laga gartay masalada halkaasaa la saaray waman ustushiira qofkii lala tashado fii khaaibin nin gabar doonay nin reer gabarhu iyo guur weydiistay ninkii aqoon inuu yaqaano la bidoo la yihi bal ninkan nooga waran falyadkur ha sheega masaawiyahu ceebihiisa uu ku xun yahay bisidqin run isagoon kana badbadinin wax weynoos yahayna aan fududaynin qofkan wax ilaahay ka og iska yaqaana dadka hawa sheego nabigu calayh salaatu wasalaam laba labadaba waa amrayo saxaabada markuu baycada la gelayo wuxuu kula baycada kula geli jiray iyo ballanta wanuصxi likulli muslim qof kastoo muslima daacad inaad u noqoto daacadnimada qofka kula tashanay waxay keeni de wax ceeb iyo dhaliilaha qofkan uu raadinayaaye inaad dhaliishaada taa u sheegto waa kow taa waa daliil daliil labaadna nabig ala slam wuxuu yihi xadiis abi hurayra sunankaa almustashaaru mu'tamanu qofkii lala tashaday waa la aaminay ammaanana xaqeeda inaysay tahay loo guto wey waa daliil saddexaad oo faatima binti qays nabiga markay u timid labadaa midna u sheegtay midda ceebtiisuu sheegay wuxuu yihi amaa abujahmin farajulun baraamun linisaai nin dil badan oo hangoolka iyo burka iyo garuunka wata wey riwaayada qaarkood waa kaynu yihi wuxuu yihi falaa yadacu lcasaa can caatiqihi garabkiisa halgool iyo garuur lagama waayo oo nimaana dilkiisa iyo gacan kuleylkiisa u adkaysan karta maaha wa amaa mucaawiyata ninka la ihaha isagu waa dabeecad fiican yahay fa sucrukun laa maala lahu shilin iskuma furto marka labadaba iska daa marka ninkii nabiguna waajib bay ku ahayd oo xil guud buu ahaa ummadiinu naasix wadaya xadiidkii tamiim daarina wuxuu ahaa diinu nasiixa qulnaa liman qaala lilaahi walikitaabihi walirasuulihi waliaimati lmuslimiina wa caamatin dadkao dhan nusxi baa lagaa rabaa laakiin integi waayahan dambe mas'aladaa khatar baa ka timid waasadadaa mar waa kugu waajib waxna waa kugu waajib waxna waad ka fiirsan inaanan been sheegin oo dadka aadan habaabinin oo mid ardaal aadan akhyaar uga dhigin waa kugu waajib ama nin axyaana ardaal ka dhigin adoo dan kala wada been inaadan sheegin waa waajib ceebaha aad ku ogtahay ninkan ma sheegi haddayna mafsado ka weyn ka dhalanaynin haddiise hadda markaad waxu sheegta xagga intii loo orda loo sheegi isagii oo adig isagii ay noqon meel adag baalku gaari de dadka anfacdaa la rabay ee madaro adiga lagu soo jiida lama rabo taana min jinsi namiimay geli waayahan dambana arintu afkaa ku jiru ammaano leh dadka iska hubso haddaad shaki ka qabto warkii baraanka in banaanka in la geyn ninka ceeb aad ka ogtahay ammaanin waxaa tidahdaa cid kale weydiiya ama hawsha hadda ma geli karee si kale uga cudur daaro hawlahaasaa mushaaki waxaasaa u leeyahay dhowr garood baan galay oo arrimahaasoo kale ku saabsan oo nin uu inti rag la weydiiyey ay waxoogay qaliila ku sheegeeno inta laba ordayoo lagu taabtay isaga iyagii qaar gacana dhex martay marka hadday ammaanadii sirta iyo khabarka iyo nusxiga xifdintiisu xumaatay masalatu masaalix iyo mafasid iyo wixii ka taratubaya iska ilaaliya masalada xigta wuxuu yihi wayundabu waxaa sunnaa an yakhtuba inuu khudbeeyo oo duca iyo dikri iyo xamdi aqriyo cinda alkhibati gabadha reerka markuu weydiisanayo iyo wa cinda alcaqdi marka meherka la meherinayo halkan integi laba mawqif weeye doonista iyo guurku waa kala laba khidbada doonis bale innagana gabar reer la weydiisiyo waan ku siinay iyo weli meherin waa kala laba curfigeenu qolyaa waxay ku qaldameen gabadhii isiyo waan ku siinay bay meher moodeen markaasuu i xalaale maxan wadahadii uga bahanaya caqdi waa qalad curfiga sharciguna khibada iyo caqdigu waa kala laba curfiga mujtamaceedna soomaalidu duqa markaad leedahay adeer gabadhaysi waan ku siiyey waa baabulkhidba ee caqdi maaha ereygana macnaha looga jeeda luqad ahaan ama curfi ahaan baa fasira marka dhalin yaro ku noqnoqoshada iyo idinkoo wax ka cararaya khidbada iyo caqdigu inay kala laba yihiin ogaada isku mid a ka dhigan inuu khudbeeyo cinda alkhibati reerka marka gabadha la weydiisanaya ama adugu weydiiso ama odayaashaadu ha ku weydiiyaane daraga muslim oo meesha isugu yimid arrin muhiimana ka hadlayaan nahay bismi illah alxamdu lilaahi ku bilow reerka gabadha markaa weydiisanayso marka wax la meherinayana bismi illahi alxamdu lilaahi ku bilow labaduba se waa sunno haddii laga taga meherku waa sixi halkaana wadaadada iyadii munaasilayd ahaan jiray qaar bay kaga khaldan tahay masaladaas wuxuu ku leeyahi dheerkii ma asixin maxaa yeelay khudbadii lama akriyin laakiin khudbadu inayba sunna taho la-aanteed caqdigu asixi inay minhaaj ku qoran tahay ee kutubtii baanu wax badan ku baraarugin ama inu wax yar qasuu rabaayo wax yar rabaa waa sunno haddii laga taga meelku waa asixi khidbada iyo doonistuna way asixi labadan eray xarakadaa u kala duwan khubatun wa khibatun wey khubatun haddii la godo waa adkaartan la akrinayo alxamdu lilahi wasalaatu wasala lah weydi khibatun haddii la yidhaahdana gabadhii baan idinka rabnaa ina siiya wey xarakadaa u kala duwan waa markay tahay ismi markay tahay wey laakiin ficil markay tahay ismud wey khaaba yaktubu gabar buu weydiistay iyo wuu khudbeeyey labadaba waa isku mid wayaquulu wuxuu dhihi labadaba caqdiga inay sunno tahay xadiidka ibn mascuud iyo khudbat lxaaja laga qaatay dheheen nabigu wuxuuna beri jiray ui khudbat lxaaja oo arrin kastoo muhiima ah. aan idhaahno marka gabadha weydiisanaysana waa muhiim marka la meherinayo waa muhiim waxaa kaloo ay sii xoogeynaya yihaahdeen fii baabi fadaa'il اacmaali xadiidkii daciifka ahaa ee ah kullu mrin dii baanin laa yubda-u fiihi bidikri illaahi fa huwa abtar waa wax daba go-an arrin kastoo muhiimun isamka ilaahay mahad ilaahi lagu bilaabin way daba go-an tahay <clears throat> macnihiis xadiid ku dhow baa jiroo muslim warinayo uu leeyahay isagu laakiin kullu khubatin laysa fiiha tashahudun fa kalyadi ljadmaayi khudbo kastoo markaa dikrigaa la akrinayo oon shahaadateynka lagu darin iqraarkii waxdaaniyada ilaahay iyo risaaladii nabigoo la qira aan lagu darin wax naaqisoo dhinac maqan tahay wey haday de dikri inta akrida alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi keliya hadhihine ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamadan cabduhu rasuulu shahaada ku dar taa wey kullu khudbatin laysa fiiha tashahudun fahiya kaliya duljadmaay waa khudoba kaad aqriyayso laakiin arrin kastoo muhiima xadiidkaa daciifkaa de fii baabi fadaail acmaal ay geliyeen iyo xadiidkaa caamka ibnu mascuud bay u daliishadeen wayaquulu wuxuu dhihi uzawijuka waan kuu guuriyey guurinayaa calaa maa amara allaahu tacaalaa bihi sidii alla faray baan kugu guurin muxuu ilaahay faray min bimacruufin si wanaagsan inaad gabadhan u haysato u dhaqato aw tasriixin biixsaanin si wanaagsan aad isaga sii dayso gabadheed inaad ilaalisood xuquuqdeeda si wanaagsan ku dhaqato haddaad isu dhaqmi weydaanna adoon dhibin oon rafaadinin oon dhib jirkeeda iyo dhib dhaqankeedaad midna u geysanin si tartiiba ah aad isaga fasaxdo laba saasaan kugu guuriyey saa ku qaado aayaddana qur-aanka ilahi subxaana watacaala marar badan buu sheegay oo guurku imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaanin wey labada qof ee muslimka ah siiqada sidan in loogu dhawaaqaayey qasab ma aha laakiin lafdu taswiij iyo zawaaj iyo lafdu nikaax ama macnahoodii hadday luqad kala tahay baa la rabaa bay yidhahdeen walow qaalaha khaaba waliyu weligii hadduu khudbeeyo ninkii gabadha odaygeedii walaayadeedahay hadduu khudbeeyo cinda aliijaabi markuu hadalka waajibinaya leeyahay waan kuu guuriyey leeyahay hadduu khudbo akriyo oo faqaala zawju ninkii guursanayay inay yidhaahda alxamdu lilaahi waasalaatu calaa rasuuli illaahi qabiltu waan aqbalay saxa waa saxaya caqdigaas wuxuu <coughs> ninkan labaad xamdiga iyo salaada uu soo dhexgeliyey waa min baabi dikri watabaruk eh faasil kala soocayoo caqdigii burinaya maaha laakinahu laa yubda waas ahaatee sunno maaha sunnadu hadalkiisan hadalkii uu dhammaystirka u ahaabaa ay khudbadu ku jirtay isaga khudba inuu bilaabo waxba loogama baahnee khuruujan min alkhilaafi waxaa sunnaa inaadan dikri iyo xamdi aqriine qabilkudaad horey ugu soo goodo wa qiila yu'daw qora kala tiro war waa sunno isna hadalkiisa waa gaar adigana hadalkaa gaar wey mas'aladan masale ka caamsan bay ka mid tahay jus-iyadan masaladan abwaab badan oo kala duwan oo culunta shariicada baan uu tegi hadalka su-aasha iyo jawaabta ma jumla waaxidaa laga soo qaadayaa mise jumal kala duwan iyo hadal kala madax banaan buu noqonayaa mar waa loo dhigaa mar waxaa loo dhigaa hadalka dambe ee daba socda hadal ka horreeyey dhammaystiraya isna ma sidii hadal bilow oo cusub baa loola dhaqmiyo aadaabtiisiibu u baahan mise u baahan maayo mar waxay kuugu iman fii qira'ati qur'aani xalaqada fadhiga ee qur-aankii midba qayb akrinaye wareegaa kan hadduu isticaadadii la yimaado ka ku xiga acuudu billahi ma dhihi isagan mise ka qiraa'a waaxidan ka dhigaynaayo acuudu billaahi billaahidii kii horaa ku filan dhammaantood nafsulmas'alaa imanoo hadday isticaadadu faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billaahi la yihi faatixadii haddii aan ragcadii u horeysay isticaado la imaado hal yustaxabu tustaxabu listicaadatu fi rakcati aaniya ragcadda labaad ilan faatixana dana aqrinayaaye bise maadaama salaa waaxida ay tahay arkaanteeda israacsan tahay ka qiraa'a waaxida weeyo awalkunbaa isticaadada la yska rabaa masaa'ilka waxay waay baatani ka mid tahay aniga haddii aan jawaabayo adiga inoo bilaabayna dikrigii iyo tashahudkii ad akriday hadalkaybuma hadalkaagu raacsany oo kaagaa tashahud iyo xamdi inoo ah mise anna inaan kaa daba dhaha wey hadalka khilaafkii masaladaa ku jiray baa halkan la soo galay sida saxiix madhabka raajixa ah sunno maaha sunnadu inaad iska dayso weeye khuruujan min alkhilaafi khilaafku muxuu yahay qaar baa waxay qabaan xamdiga iyo salaadan mawqiceedii maaha haddii iijaabkii iyo qabuulkii ay kala dhex galaanna waa faasil faasilkaana wuu burinayaa kalaan ajnabi ah weeye oon iijaabkii iyo qabuulkii ahayn hadday iijaabka iyo qabuulka iyo kalaan ajnabiga ah soo kala dhexgalana baala khuruuja min alkhilaafi daciifba ha noqda khilaafkaase yustaxabu laakinahu laa yubdagu dhe marka intaas khidbadii iyo khudbadeedii buu kaga baxay caqdigii baa la soo gaaray reer gabadhii isa siiyeyo marxaladii hore soo dhaafay wey marka caqdigii la soo gaaro waxyaabahan shuruudanaa la ilaalin aanay qasab ahayn marka gabdhaha la kala dooranayo mid haddaba aynu ku baraarujiyo abaabu nikaax dhinac shaaibatu tacabud oo cibaadaad bay ka tahay laakiin cibaada khaalisa maaha sidii salaadii iyo sawmkii iyo ahaaradii cibaada khaalisa maaha sida beecii iyo mucaamalaadkii xoola la kala gadaynayana guurku maaha masaa'ilkiisu marka masaa'ilka guurka waxay mutaradida ku tahay bayna inay mushaabahadii mucaamalaadka iyo aslulibaaxada gasho iyo masaa'il cibaadaadkii iyo asli taxriimki iyo tawqiifkii gala bay kala yihiin <clears throat> markii masaa'ilka tafriicaadka ah laga hadlayo masaa'ilkan masaa'il baa taabta khilaafka culimmada ee baabulbidac ka jira baa masaa'ilkan taasiiriya gala bidacu cibaadaadka way galaan laakiin caadaadka bidacu ma galaan qowlaan ila ahli اcilmi in badanoo culamada kamid ah waxay leeyihiin caadaadka cibaadaad ma aha bidac ma galaan dadku wixii caadaad alasu ah fi caadaat ibaaxa qolana waxay leeyihin may caadaadku in badanoo kamida ah shaa'ibat cibaada ku jirta saa darteed bidaca way gelayaan way sidaba cibaadaadka luuba gelin baabu nikaax markaad timaada marka maadaama shaaibatu cibaada ay jirto caadaadka dadka ee fii baabi nikaaxi ah marka laga soo gudbo wixii ay shuruudu xadiday shareicadu wixii ka baxsan caadaadkoodu ma jinsi caadaati ibaaxa bay gelayaan mise jinsi shaaibati cibaadaat bay gelayaan oo bidac bay gelayaan halkaa wey sida jamhuurtu intaan eh, ka ogahay qabaan jinsi caadaati mubaaxay gelayaan walidaalika qaabka khibadu u dhacayso xasaba alcurfi waalcaada wey reer baa isweydiisanayo kanaa wuxuu hadliyo afare iyo erayaa la tirinayo suldaanka reerkaa gabadha bixiyo waan bixina yidhaahdiyo masaa'il caadaad oo usuululibaaxa weeye cala araajix hadday baabulbidac kula gasha qowlah waa jiraa laakiin waa marjuux laakiin ninkii ay la gashahay waa asal jiroy culimo qabaan oo caadaadkii iyo bidacii garaya iyo shaacibatu tacabudka caadaad bay gashaa iyo babadu nikaax bay ku jirtaa iyo baabkaasaa tashaabuh kaga dhexeeya walinikaaxi arkaan guurka iyo caqdigu inuu asaxo tiiro dhowru leh asaaska caqdiga sixadiisana waa tiirashaas in la ilaaliyo alwal tiirka hore sidii isagu haduu u kala hormariyo hadda asiikatu waa eray asariixatu cad siyagu waa sariix iyo kinaaya sariix waa eray macnahan mooyeen macno kale aan laga fahmaynin kinaayaduna waa eray macnahan iyo macno kalaba yeelan kara baabu cuquudi nikaax kinaayaad lama ogola waa inay sariix noqotaa asiiqatu sariixatu waa siiqa ku cad in guur ay tahay iyo caqdi meher ay tahay walow bilcajamiyati afaan carabi ahaynba ha noqoto liman qofna ha u noqoto haddii la rabo yuxsinu lcarabiyata carabiyada wanaajina yaqaan xataa kii af carabiga yaqiinay hadduu luqad cajami iyo sawaaxili erey ku cad guur ku yidhaahdo way asex laakiin ereyga ku cad yahay laa bilkinaayati erey dadban oo guul iyo kayrkiiba looga jeedi kara wax laguma meerin karo maxaa sababa kinaayadu miyay u baahan tahay caqdigana shuhuud markhaati buu u baahan yahay markhaati qofka niyadiisa wixii ku jiray ma ogaan karaa haddii erey kinaayaa la isticmaalo wuxuu caqdi noqonayaa haddii niyo ahaan caqdi looga jeedo annaga markhaati hadhow xaaladii ka markhaati kacanoo meesha fadhida ereygii labadaba waa noqon karaae niyadaada seen ku ogaanaynaa seen ugu ogaanaya niyadaada hadhow wax markaas dhici karta ma jirto ashahaadaduna waa arkaanu nikaax bay kamid tahay cinda shaaficiya iyo fuqaha badan si ruknigii kale u asaxo siiqa sariixa oo ku cad oo lagu markhaati furo waa inay noqotaa haddii kale hadhow anigu ma jeedin bay noqon anigu ma jeedin waan ujeeday oo siaan ujeedin niyadeed seed ka ogaatay ilaahay baa quluubta keliya og bad waxay geli ee hadhow laga bixi karin shardigan sababtaasaa keentay falaa yasixu ma asaxo ilaa biiijaabin iijaabu caqdiga lagu waajibinayo waa kuu guuriyeyah munajazin oo la soo gooyey oo la afjaray oon shardi ku xirnayn haddaad tidhaahdo gabadhan waan kuu guuriyey haddii hebel yimaado waktigii hebel yimaadaan kuu guuriyey taa guurin maaha haddaad tidhaahda waan kuu guuriyey haddii hebel ogolaadana guurin maaha waxay kaga duwan tahay buyuucdii waxaan asal cibaadaad weeye cibaadaadkana tacliiqa lama ogola allaahu akbar in jaa fulaan haddaa tiraa salaadiba ku xil iyo soonka beri inaan soomaan niyooday haddii hebel ogolaado cibaadaad niyadooda iyo xirashadoodu haddii kuma xihanto iyo xaj baan xihanayaa haddii ku xihan tahay lama ogola min haada albaabi wey saas darteed inaad tiraahdo gabadhan waan kuu guuriyey haddii hebel ogolaado iyo inshaa allahu inaad ku darta lama ogola na hadda insha allahu meel kasta iska geliye meelaan meesheediiba ahayn waxyaabihii adkaarta iyo erayada mawaaqicda sharciga lahaa midna meeshuu ahaaba in badan ma dhignaba wuxuu ku leeya alaabta inloo soo gad insha allahu alas ilahi wuxuu yi walaa taqulanna bishayin inii dalika hadan beri saasaan samaynayaa haddiin ilaa in yasha allah waan samayn doonaa salaadii waan tukanay oo tegey insha allahu alad wax tegay insha allahu ma gasho waxaa samee insha allahu waa alad ma soo tukatay insha allahu waa alad lean waxaan maraynaa wax walbaa isku dhexyaacayo dadkii khayrkiina way rabaan mawaaqicdiisiina ma yaqaanaan mid baa waxaad ku leedahay hebel waa laga dhintay maasha allahu kuleeyahay maasha allahu qof ilaahay u nicdeeyey baan yidhahdaa laakiin qof laga geeriyooday maasha allah hebel ilmaa u dhashay laa xawla walaa quwata ule marka inagii erayada mawaaqicda in la bartay kamid tahay waan kuu guuriyey insha allahu aclam insha allah waa tacliiq daahirkeeda tacliiqna cuquuda nikaax lama ogola wa huwa sariixaas zawajtuka aw ankaxtuka faqad carabi haddaad ku hadlayso labadaa eray keliyaaad isticmaali kartaa lafdi kale oo bisiiqa luga alcarabiya siiqatu caqdi nikaax ku asixi kara ma jira wule sababtoo labadaa keliya sariixa inay sariix yihiinna waxaan ka qaadanay waa labada lafdi ee nasku ku arooray falamaa qadaa zaydu minhaa wataran zawajnaakahaa tabada sax fankixuu maa taaba lakum min annisaai alfaada kale sarix maaha yidhahdeen kiraayaad wey sarix haddaan shartinay carabiyadu labadaa mid waa inay noqotaa wa qabuulin cala alfawri deg deg waa inuu u aqbalaa ninkiina qabiltoodu marka la dhameeyo waa inuu qabiltu yidhahdaan hadduu cabaar jeedjeereeyo badikaadi waan ka yar fikiri hadday timaado waa in lagu soo celiyaa iijaabki markuu soo diyaar garoobo ereygan qabiltooda erey sahlan maaha qof dhan baa diintiisii iyo adduunyadiisii iyo xuquuqdiisii iyo nafaqaadkiisii waajib kugu noqon qofkaa weyn ee dumarka banaankeedaa joogta an waxba xilkaa saarayn baa mas-uuliyadoo dhan kugu ereygaa qabiltu way kugu fuuli marka ereygaasi ninkii la yihi ma dhihi kartaa wuxuu yidhi meelaan ka noqdo ma joogin hadda waxaa looga sheekeeyey guurka mas-uuliyaadka ka dhalanaya markaasu m waa waxaan ku talagalay waa maha qawl laakiin goobtaan fadhiya meelaa ka noqon karo ma joogeen bal iska wad bul si bay noqona bay noqona iska wad marka qabiltudu waa inaad la soo degdegtaa buu ku leeyay wahuwa tazawajtu waan guursaday aw nakaxtu waan guursaday aw qabiltu nikaaxahaa waan aqbalay ow taswiijahaa guurkeedii baan aqbalay qabiltu haddaad isticmaasho labadii eraya sariixahayd ee lafdu nikaax iyo lafdu zawaaj waa inaad raacisaa falow iqtasara calaa qabiltu hadduu ku gaabsaa lam yancaqib maxaad aqbashay ma cadda waxaan ula jeeday kii baan aqbalay ulajeedkaa niyadaada maan garan karna anagu annagoo eray kaa soo baxay un hadhow ku markhaatikaanaan rabnaa haddii hadda xaalad timaado eraygan ka markhaati furi lahayd maa rabnaa rukniga labaad baa ku xidhan tasriixinta qabiltu waan aqbalay lafdu taswiijiya nikaax ina ku dafa waa carab haddaad ku hadlayso walow qaala hadduu yidhahda nin zawijnii gabadha ii guuri ninkii wax rabay baa yihi war ii guuri faqaala ninkii weligii baa yidhi ama wakiilkiisii zawajtuka waan kuu guuriye saxa caqdigu waa saxaya bimacnaa iijaabka iyo qabuulka asalku iijaabka horeeya xagga weliga ka yimaada ninka wax guursanayana wuu aqbalaa hadday isdaba mariyaan oy kala hor maraan dhib malaha bishari siiqadii sariixa ayd inay tahay haddii halkii uu yidhaahaa ii guuri waan kuu guuriyey noqoto dhib malaha way asixi oo qabuulka iyo iijaabka sida cuquudii caadiga ahayd baa la kala hormarin karaa ataani rukniga labaad ashuhuudu markhaati wey waa markhaati ugu yaraan laba in la yeelo falaa yasixu guur asixi maayo ilaa bixuduuri shaahideyn laba markhaati inay joogaan maahane guuraan markhaati lahayn ma asaxo shuruudda markhaatiyada waa arki doonaa laakiin waagii ka sheekeynaya qodbasirada iyo kooxaha burcad ka shaqaysta magaca wadaadada iyo shuyuukhdana wata ee magaalada buuxiye makaatibta iyo xafiisyada ku leh waaan ka sheeg waaa la yaqin qiimo ya badnaa waxaa ka mid ahaa kuwa ay carabtu tiraadoo kaleeta xashafan wasuua kayda nin baa nin wuxuu ku caynaya xilliyo timir xashaf la yidhaahdo xun baana siisay markaasaad miisitaankeedii u qaladay timirta xun iyo miisitaan xun baan isugu kaydari xashafan wasua kayda qudba sila hal markhaati leh baa isoo martay qoska dhegaysanay kasaxayn xashafan wasua kayda qudba silo hal markhaati leh markaan saa idin leeyahay ninkii halka markhaatiga ahaa baa igu rabay qudba silada ninkii markhaatiga keligii ka ahaa baa qisada iiga sheekeeyey marka haddiiba hal markhaati caadiga ahayd ee weligu joogeen waa hal markhaati la ogolayn qudbasiro haddana hal markhaati hal markhaati laga sii dhigay baa balaayo balaayo ku darway waa dad dad ina saraxaadinayeen diiniya alla kacabsi ku jirin wey isagu diiniya alla kacabsi kuma jiro laakiin dadkuu rabaa inuu u sawiro o u tuso inuu waxmeersaday laakiin magac wadaadday wataan laakiin maryan burcada wey labada markaati shuruudda laga raba waa ku dhegayso dakarayni laba raga waa inay yihiin booskan haween markhaati ma galaan oo baabu cuquudi nikaax marka la yihaahdo welina isuma noqon karto cid kalena weli uma noqon karto wakiilna cid kama noqon karto caqdi markhaatina kama noqon karto daahirka xadiidkaa wuxuu ahaa laa nikaaxa ilaa biwaliyin wa shaahiday laba rag oo cadaalada laba raga waa inay noqdaan marka afar dumara booska ma geli karaan maya labeedna warkiis badaa isagaa dumar ka dhow laakiin oo ragba noqon karaba laakiin labeedna markhaatigan ma noqon karo dukuura muxaqaqaa la rabaa xurayni labada waa xorina yihiin addoon markale markhaati addoonka addoonka sharcigaan ka hadlayna o ka soomaalida addoonka hadda isaga taqaana maaha waayo addoonku shahaadadu waa min jinsi wilaaya mas-uuliyad baad qaadaysaa dad baadna haddow shahaadadoodii adiga shahaadadaadibaa wax lagu xukmaya addoonkuna ahal lilwalaayati umahoo tiisuusan maamuli karinba sharcan markaana mid kale shahaado iyo wilaaye wuxuu qaada meesha ma yaalo samiicayni inay wax maqlayaan wy meesha waa la hadlaya laba dhagool ama hal dhagool bal noqon kara muxuu ka markhaati kaci maxaa muuse maqale erayadii lalahaa hadduusan maqalba markhaati ma geli karo basiirayni waa inay arkaan dadka isguursanaya hadduu indhool yahay dhool markhaati ma galo hadhow qofkan ma aha cod baan maqlaya codka dadku waa isu ekaan karaa waxaa markhaatigan hadhow hadday khusuumo iyo dood timaado inay markhaati ka noqotaan baa la rabaa berri waa la ysan keli karaa ilmaa meesha iman kara maba guursan buu dhihi karaa aniga ma ahayn buu dhihi karaa nafaqaa la ysku yeelan karaa gabadhiibaa inkeri kartao ninkan waa qabay dhihi kartaa markhaatigaaga waa xukumaa la rabaa ani ereygii lalahaa ma maqlayni meesha inay fadhiyeen halka dhaqdhaqaajin ee arkaya waxba ma iyo hadalkaan maqlaye de sawirkooda ma arkaynin nin baa lagu xelanayo waa la soo dhega soo maa caarifayn labaduba waa inay garanayaan bilisaani mutacaaqideyn labadan caqdiga guurka wax kaska aqbalaysa afkooda waa inay yaqaanaan haddii af soomaxili la meherinayo haddaa af soomaxili aadan aqoonin markhaati ka noqon kartaa maya waay maxaa laysiri micnaha markhaati u noqon laha dhow marag inaad furta yahay oo waxa la ma garanaysa waaad ka markhaati kaci waa luqada taqaano muslimayni labadaba muslim waa inay yihiin gaal markhaati ma galo gaalku markhaati isagana ma galo waayo abwaabu shahaada o dhan ba nasuustu markay ka hadlayso daway cadlin minkum shahaadaduna baabulwilaaya weeye wilaayada muslim baa iska leh walan yajcala allaahu lilkaafiriina cala lmu'miniina sabiila baabu daruuraad baa la aqbalay inay meelo daruuraada ah markhaati ka noqdaan cadlayni laba caadil waa inay yihiin waayo hadhow markhaati baa la furayaa faasiqna markhaatigiisa lama aqbalo oo waxaaba la yidhi in jaakum faasiqun binabayn nin faasiqa war hadduu sheego fatabayanuu hubsada warkiisa ha ku salayna maxaa laga faa'idi markhaatigaaba waxba lagu sameynay ninkii faasiqa waxba laguma xukumi kare walidaalika markhaatigu caadil inuu yahay riwaayaadkan baabkana ku soo aroortayo laa nikaaxa ilaa biwaliyin washaahidey cadli haddii d aad waxbaad mehersan tiraahdo majmuuca muqayiliin ana aad u yeelato meerkaa waxba kama jiro waayo muqayil faasiq wey markhaati ma galo marka faasiqiinta inaad iska ilaaliso wey markaad reer dhisayso dad fiican oo akhyaara raadsan reerkaad dhisaysayba haddaad akhyaar inaad raadsato tahay akhyaartan inaad iskala saaxiibto iskala noolaato soo asalkuma walow masuuri lcadaala kuwa cadaaladoodu iska dadan tahayba ha noqote cadcadli waxaa looga jeedaa buu ku dadka naafaasnimo lagu aqoonin ee cadaaladoodii in loo abtirin kara qasab maaha dadkan makhaatib ka aqbalayno baabu nikaax markay tahay waa inaan xumaata iyo diin xumo aanaan ku ogeyn laakiin diin xumo lagu og oo habeenkii duurarka ku dhaxa oo bad iyo budcadnimo iyo isbaaro ku jira oo dhiig muslim qaba xaqdaraa oo maal muslim dhacaya oo habeenkii oo dhan kalaabyo tumanaya oo khamri iyo xashiishad cunaya waxaasoo kale markhaati lagama dhigto ama salaadihii baan tukanayn un soomaynay athaaliu shardiga rukniga saddexaad alwaliyu cidda weliga ka noqonaysa wey gabadha waa in weli la falaa yasixu guurku asixi maayo ilaa biwaliyin weligana laa nikaaxa ilaa biwaliyin buu nusuus axaadiis badanna bay kaga soo alay salaam jamaaca min ka warisay laa nikaaxa ilaa biwalijin xadiidka caaishana wuxuu ahaa ayuma imra'atin nakaxat bigayri idni waliyiha haween kasta oo guursata weligeedoon ogolaanin fa baailu fa baailu fa baailu saddex shay ku celin asalaam waxba kama jiro waxba kama jiro waxba kama jiro waxbaa ka jira wadaadgiisu kugu lugoyn marka waxaa la yidhi haddii macalin yimaado sheekh yimaado maxaa la yidhi macallin fadhiisay wadaad baa yii uu asixi nabi maxamedna ma asaxayu ku yidhi bail wey war kee socon wadaad bay la noqotay allah u dembi dhaafo isaga waxbaa ka khaldamee allah u dembi dhaafo ada aday diin daacad ka ahayd hadduu dadka inuu lumiye rabayna allah soo hadlay adiga laakiin guurkii ma jira nabi maxamed ma jiro yidhi waxaad meelaha u warwareegto soormo muska luuqyada u munaasata ma yaallo fanikaaxuha baailun fanikaaxuha ba saddex jeer buu ku celiyey guurkii sidaas ahaa weligii waa kee yaa weliga dakarin waa ragya gabadha hooyadeed baa siisay u meherisa lagaa yeeli maayo calaa qadri makaanatiha hooyadu aabbaha ay ka xaq badan tahay ixtiraamkeeda leedahay laakiin baabku baabkeedi maaha gabadha haryarteed baa soo korisoo weydiistay iyadii baa soo kor baa soo korisoo weydiistay hooyadeed baan gabadha weydiistay oo la joogtay iyo hooyadeed inay gabadha kuu googaato oo guursato kala xaajoog laakiin walaayo markay timaado hooyo shaqa kuma leh xataa cid kuuma diri karto hebel baan wakiishay iyo hebel baan gabadha walaayadeedii u dhiibanay iyo kuma dhihi karto laakiin waxay ku tilmaami kartaa gabadhan dadkii dhalay iyo dadkii la dhashay walaayada lahaa dadkaydi wakaase gabadha walaayada u doono bay ku dhihi kartaa mukallafin waa inuu qaangaar yahay ilmo sabia waxay wilaayadu midbaa mas-uul laga noqonaya sabigu isagaa lala maamulayaa ee muxuu mas-uul ka noqona maamul xoolihiisa ma gadi karo naftiisana kuma tasarufi karo marka muxuuba weli ka noqon mukalafka waxaa soo gelayoo kala caaqil inuu yahay majnuunkiina isagaaban ismaamuli karin xurin waa inuu xor yahay waayo wilaaye weeye mas-uuliyad adoonna mas-uuliyad maba qaadi karo nin laleeyahay waxma yeesho nin la maamulayo tasaruf naftiisa kuba lahaynna cid kale tasaruf maamul kuma yeelan karo muslimin oo muslima gaal markii daa isagan ama gaal asal ha aada ha ridoobe gaal weluma noqon kara gabadh uu dhalay ee muslimada iska daa kale hadday maanta gabadhi soo islaamto aabbaheedna gaal yahay gabadhii haddii la guursanaya yaa la weydiiya yaa laga dooni aabbaheeda maya gaal weyuma noqdo daliil baana loo hayaa nabigu sal l slam markuu umu xabiiba bint abi sufyaan guursanayay iyadoo ardulxabasha joogta aabbaheed abu sufyaanna hogaanka reer maka ee maka hogaaminaya dagaalka seefta la ordayo yahay aabbaheed lama xiriirin khaalid ibn caasna xagguu joogay najaashina waa soo meheriyey way taxta imratihi wa wilaayatii joogtay baa meheriyey aabbaheed waxba laama weydiininba waayo aabbaheed waa gaal iyana waa muslim caadilin waa inuu caadil yahay hadduu aabbaheed muqayim yahay waxaylaha shaaficiyadu waxba la weydiin maaya kaasi waa baryaa kaloo wixiigaa la dhihi saas darteed hadda hadduu horta gabadha inanasise loo guursa qaadka iska daawaadin marka hore adaa meeshaa isdhiga duwal bashirkeesiiba kesaa dhigtaa lagu gowracaaye nin misbaaro u taalo iyo nin darooga cunaya ee niban diin ficnayn oo salaad iyo soon iyo aan toosinaynin gabadhiisa walaayadeeda la weydiin maa yihahd cadlin waanuya hadduu faasiq noqdo shaahidkiibaaba cadaalad la shardiyey waxay dhaheen weligoo min baabi owlaa wey wilaayadana faasiq wilaaya maba yeeshan taa min nadari aragtidiisi iyo wax qiimeyntiisu ay dhammaystiran tahay gabadhani ninka in laga egay u baahan tahay beerkaagii oo ilmahaagiiah iyo raximkaagii kula dhasho oo walaashaadi iyo ahalkaagiia ah. ninkaad u gurigeynaysae gacantiisa iyo maamulkiisa ku wareejinayso war ma akhyaar baa mise ardaal weeye in laga fiirin karay u baahan tahay ninka intoo kale o dhan ha ahaado dik hadduu waayeel waxoogay maskaxda isu dabacdaya ama nin aad u xanuunsanayo xanuunkiisiiba la kabaraadaya u yahay kaasoo kale walaayadii la weydiin maayo sababtoo ah nin xanuun la galgalanayo oo taahayo tiisiya meel dhigila goor muutu qof kale wax ka dayaayo yidhaahda war ninka bal ka eeg gabadha ka fiiri ma dhihi karo waxa meesha loo eegay gabari hadday nin jeclaato dhibkiisa ma aragto cid ka fiiriyo ninkii xunjac ka dhahaa la rabaa adigana taadiibaaba ama waayeedu waa iska soo waayeelayo halmaankii iyo waxoogay inuu tarkiisiyo wixii xoog saari iyo ma awoodo qofkaasina xilka waa laga wareejin falaa wilaayata limra'atin qof dumara wilaaya mare wasabiyin wamajnuunin ilmacruur iyo waxwaala waraqiiqin wakaafirin adoon iyo gaal wafaasiqin faasiq iyo wasafiihin min safiih oho inuu waxmaamulaba laga mamnuucay wa mukhtal inadari ku aragtidiisa iyo waxqiimayntiisa wax u dhimeen biharamin da wa khabarin duqnimo iyo wakhabarin waxaa la doqonimo ninkii sibaaba waxoogay u yar jaanjaamaya sibuu u yar khafiifay isagoo iska fiicnaa waxyaabaha ku dhici kara waayahanba ninkii duqii gabdhaha dhalay wuu isla yar hadlay buufis baa ku dhacay buufiskii westernkaa sheegay kii kenya ma sheegay ereyga buufis la yihahdo ogaada soomaaliya saddex macnuu leeyahay somaliya saddex way isticmaashaa hadda waktiga ile waa ereyada languageka luqadeena ku cusub wey macno afraadna marar baa loo isticmaalaa laakiin meelo khaasa wey markii westernka la joogo buufis buu qabaa haddii la yidhaahdo wuu isla hadlay marka lasoo gaabiyana hebel b baa ku dhacday baa la yihahdaa waa qofka wuxuu yidhahdaa waa laydaba socdaayo baabuurkee fareejo gudasha dadadad anuu imaagan yahay idiilabaabule i digayaayo gurigu istaga waa laisoo galayo cuntadii la siiya sun baa laygu darayo waa qof isku dhex yaacay halkan markii la joogo dhoofitaanku rabaa wey sooma yurub iyo maraykan bbuu ku qaadan yahayo buufis buu ku jiraa waxaa laygu yidhi etoobiyadaa marka la tago buufis buu aday haddii la yidhaahdo kaba soo cilaamanayo heblaha wey heblo buufis bay jirta haddii la yidhaahdo xagga waxaa looga yaqaanaa baa layihi cilaan bay aaday soo cilaamanaysaa inta derbiye rijii la marinayana waa la buufinaya waa la yidhahdaa laakiin saddexdan macna aada loo isticmaalaa ninkiiba waa lay daba socdaan baa lay karan waaya maanta nin baa ila soo hadlaya wuxuu lahaa meeshaan joogada qolun baa dariiqii istaagayo laser igu shiday welintu masaajid haddaan gal iridda i taagan yihiin guri haddaan gal iridda i taagan yihiin makhaayad haddaan gal iridda i taagan yihiin suuqa haddaan aga dariiqa ii taagan yihiin madaxdadaad aragtaa maya laser baa meelaan gelin big igagala waaa ku bahashi hayd qofkan tii boofis baa ku dhacay qofkiiba habal issu isku dhexyaacay isku dhexyaac baa ku jira qofka isagaaba tiisiibu wadi laayahay qofkii hanina keega la dhihi maayo walaa yaduru lcamaa indhalaantu dhibi mayso indhalaanta caqliga iyo qiimaynta iyo xoog waraysiga waxuma dhinto wayanilkaasi gaalku weligu u yahay muwiliyatahu fii weliga kuu ku ahaa halkaasina gaasha gaalha gabadhiisii iyo walaashii iyo dadkii intii gaalada la-ah isagaa weli u ah haddaad maanta gabadh ahlu kitaaba inaad guursato rabto aabbaheedbaad weydiisan walaayada nikaaxana been walaay weligeed isagaa kuho ijaabkii iyo wakiilkii isagaa ka sugaysaa sababtoo ah isagaa weli u ahaa wilaayadiisii ay isku dhexlayeen ee gaalnimadayna ku wada jiraan ahlu kitaab inaad ka guursato waa lagu ogol yahay laakiin gabadhooda iyaga ka doon waxaase mushkilad noqon markay ku dhahaan waa ku siinaynaaye laakiin calaa madhabinaa baa lagu meherin oo kaniisadaynu teg markay ku dhahaan ba mushkilada iman walaa yaliha muslim muslim weli u noqon maayo gabadh gaala ila asayidu fii amatihi min sayida addoon uu leeyahay maahan waayo isagu wilaaye kale kuma gurinaye lahaanshuu ku guurinayaa iyo wsulطaanu ninka madaxda ee muslimka ah fii nisaa'i ahli dimati ahludimada haweenkooda tii aan weli lahayn ama isqabsadaan fasulطaanu waliyu man laa waliyulo wilaayada caamku ku guurinaya masaalixdooda guud ilaanaya ama alamatu adoon addoon haddii la guursanayo fayuzawijuha sayidu sayidkeeda waa gurinayaa walow faasiqan ma ha waayo milki wuu ku guurinayaaye wilaayo kale kuma guurinayo fain kaanad addoonta hadday ahaatay limra'atin haween kalaada iskale addoontan la guursanaya naag baa iskale ama qof dumaraa iskale yaa weli u noqonaya addoon aabbaheen iyo qaraabadood weli uma noqdaan nin kaleh baa weli u ahaa ciddii lahayd hadday dumar noqoto see la yeeli xalka baa lagu hayaa zawajahaa waxaa guurinaya man yuzawiju sayidata ta iyada leh ninkii guurin lahaabaa biidni sayidati tale markay ogolaato guurinaya iyada waxaa weli u noqon midda leh ninkii weliga u ahaa laakiin tan inankeedu u baahan yahay iska le taana ishkaal ma laho gabadha walaashaa adaa weli u ah ninkaadu u guurinayso ogolaanshaad uga baahan tahay inay ku ogolaato waad uga baahanaysa inaanu doonto marka ogolaansho qof dumara inay raalli ka tahay in lagu xiraayo ishkaal mugdia ah ma laha oo xataa kuwii xortahabayay ku jirtaan laakiin iyada wilaayad ma yeelan kartee ninkii iyada weliga u ahaa aabaheed walaalkeed baa tanna weli u noqonaya fain kaanat isayidatu haddayba tahay haweenayda addoontan iskaleba hadday tahay kayra rashiidatin midaan rashiida tasarufi karta ahayn oo safiihad la xajriyey weeyaba zawajahaa waxaa guurin abusayidati sayidadan aabbaheed iyo weligeed aw jadduhaaba awogeed hadday joogaan ama ciddii iyada wilaayada tasarufkeeda maamulaysay baa addoonteeda xoolaheeda la maamuliyo gurin waa man xuratu qofta xortii fa waxaa guurin casabaatuhaa qaraabadeeda dhalasho baa guurin wa awlaahum waxaa ugu mudan alladu aabba kow waxaa iskale gabadha walaayadeena aabbaha iskale uma aljaddu awow baa ku xiga uma alaku walaal baa ku xiga walaal shaqiiq baa ku xiga walaal le-an baa ku xiga intaa haddii la waaye uma bnuhu walaalkeed wiilkeedaa ku xiga oy eedada u tahay baa weli wa uma alcadu intaa haddii la waayo adeerkeed oo aabbaheed la dhashay uma bnuhu adeerkaa wiilkiisa oo ina adeerkeeda iskale uma almuctiqu ciddii xoraysay baa iskale qof la hadday ahayd casabaadkii haddii la waayo uma casabatu qaraabadiisiibaa iskale baabkii dhaxalkaa kusoo martay kuu wadaa qaraabadiisii haddii la waayana uma muctiqu muctiqi kan xoreeyey kiisii xoreeyey bay u wareegi uma casabatu qaraabadiisa wixii oo dhan ba hadii la waayana uma alxaakimu qaadiday aadi fasulطaan waliyu man laa waliya lahu di nabigu yihi alayh salaam walaa yuzawiju axadu qof intaa kamida ma guurin kara gabadha axadun oo minhum kamida wa hunaaka iyadoo ay meesha joogaan man huwa aqrabu minu qofka ka dhow inta aan sheegnay qof qofkii ka dhowaa joogo wilaaye intuu la booda gabadha ma meherin kara idan la-aan fain istawasnaani laba hadday sinmaan fi darajati darajada oo walaalaheed wey wa midkoodna man yudliika kusoo dhowaado weeye biabaweyni labadii aabba la wadaaga abiyo la wadaagaa walaakharuu kalena biabin aabba keliyu la wadaagaa falwaliyu waxaa weeye man yudlii qofka kusoo dhawaaday biabaweyn ka aabbiyi hooyo la wadaagaa iskale hadday walaalo wada noqdaan wiilal badan midna hooyii aabbaba la wadaaga midna bah kala yahay kalabaha aabbiyi hooyo la wadaaga waa iskale fain istawaya hadday ku silmaan labadaba waa labah gabadhi aabbiyi hooyo la wadaagaan see la yeeli falawlaad labada waa wilaaye siman laakiin sidee fiican falowlaa sida wanaagsan an yuqadama waa in la hormariyo asanahumaa kooda dada weyn waaclamahumaa kooda aqoon fiican waawracahumaa kooda alaal xalaal miiradka badan fain zawaja aakharka kale hadduu guuriyese saxa waa saxyo cadii wain tashaaxa hadday isku qabsadaan anaa guurinaya anaa guurin hadii la qabsado uqrica waa loo qorintooy qorituur baa lagu kala saaray wain zawaja haddii uu guuriye waa loo qorituuray mid baa qorituurkii usoo baxay kii kalaa daf yiri hoosta intuu ka booday uu meheriyey wain zawaja hadduu guuriyo meheriyo ayra man kharajat qofkay soo baxday mid aan ahayn qurcatu qorituurki ninkii qorituurka usoo baxay maana kii kalaa ka dadejiye meheriyey saxa ayadan waa saxaya waayo wilaayadii kama qaadayso qurcadu laakiin taqdiimka xaqay ka siin haddii uu tasarufo way asixi hadday ku barmeheriyaanna midna asixi maayo haddii la garan waayo kii horeeyeyna batalaa labada weybun oo shubha timid shubhada asalka taxriimka ahaa taxriimka asalka la raacaya wain kharaja hadduu ka baxo alwaliyu weligii can an yakuuna weliyan inuu noqdo bishayin waxbuu kaga baxay min almawaanic waxyaabihii hor istaagaya almutaqadimati soo hormartay ah addoon buu noqday faasiq buu noqday majnuun buu noqday sabi buu noqday weligii cilad wuu joogaa m darajada laakiin cillad inuu weli noqdo ka hor istaagtabaa taalla intaqalat ilwilaayatu welinimadu waxay u guuri ilaa man bacdahu dadka ka dambeeyo min alawliyaai kamida sidii isagoo dhintay oo jirin baa laga soo qaaday qofkii xigay ee hadduusan qofka noolayn walaayada yeelan lahaa baa gabadhii walaayada meri waa mataa dacad markay ugu yeerto ay dalbato codsato maslada soomaliya dhegeysta soomaalida maslada inaga lala hadlayaa waa mataa goortii dacat ilxuratu gabadh xorihii ay weydiisatoy codsato ilaa kufin mid kufu oo dhaqan karoo lagu aamini karo ninkan waan rabaaye hala ii guuriyo ay tiraado lazimahu weligii waxaa waajib ku ah taswiijuha inuu guuriyaa waajib ku ah inuu diida lama ogolo cudurdaar la-aan fain cadalahaa ay manacahaa ah hadduu ku diidoo ka hor istaagoo meermeeriyo bayna yaday ilxaakimi qaadiga hortiisa aw kaana haa'iban ama duqiiba weligiiba uu maqan yahay fii masaafati اqasri masaafatu lqasri buu jiraa aw kaana muxriman ama waa muxrim oo xaj iyo cumro mid buu xirtay muxrimna waxma guursan karo loomana guurin karo zawajaha alxaakimu qaadigaa guurinaya walaa tantaqilu wilaayatu u guuri mayso ila abcadi qofka fogay kuxiga isaga wareegi mayso markaa wain aaba hadduu maqan yahay ilaa duuna masaafati qasri masaafa salaad lagu gaariya wax ka yarna lam tuzawaj ilaa biidnihi idan laantiisa lama guurin karo dhowr mas'alaha halkan ku jirta masalada koobaad gabadhu hadday nin dalbata in loo guuriyo ninkaana nin u qalma uu yahay in loo diida lama ogolo way gabadhan aada xanibaysaay xaajo baahi oo guurna way leedahay xaaraan inay ku dhacdana waa dhici kartaa adiguna xile iyo reertaad weligu ahayd kuu noqon mayso xaajada iyo baahiday u guursanayso dabooli mayse guurka waxaad weligu hayna inaad iyada cadaadisa ama ku ganacsata maaha yaa xoola iga siinaya meesha kuma jirto xoolahan gabdhaha lagu xidhayo man baa xuran faakala tamanahu bay wixii xurmo lagugu garta dhib ma laha laakiin wixii gorgortan gaala xaaraan wey wixii gorgortan gala xaaraan wey saa darteed inaad xoolo ku raadsatana lama ogola keliya waxaad meesha mas-uuliyadda u joogtaa kollaba gabadha way guursan gurigaagana ma joogi doonto waayo baahideeda guriyo mustaqbalkeeda adu korinteedaad leedahay ma dabooli karto walidaalika adigii hooyadii ku dhashayna gurigaa reerkoodi way ka soo tagtay kuwaad dhashayna gurigaaga way ka tegi midda ilmahan ku dhashayna gurigoodii way ka soo tagtay sunnada ilaahay u talagala iyo sharciga iyo fitrada sidaasa ah. haddiiba nin u qalma gabadhii ay ishelaan guurkeedana ay dalbato weligu inuu diida sharcan xaq uma laha uu u qalmaa maxaa looga jeedaa uu sharxi doonaa mualif kitaabka ku minhaaj lama horanto yaa kuf ah shaaficiye waxay ka qabtay oo u doonaa wax saxan iyo wax kaldanba masalada masalada koobaad wey masalada labaad haddii ay sidaa gabadhii ninkii ku rabto ninkiina nin kufo u qalma yahay adigiina aada diido adoo indhahaagu shan yihiin unbaa qaadiga la hortegiyo adaa sharaftii iska xayuubiyey odaytinimadiina adaa iska qaaday saas miya bal xagga u yar fadhiisoo halka haneedka horaa ka yarbaxun baa lagu dhihiyo inta laysku meheliyunbay gacmaha isqabsan oo israaca adigina adoo yaxyaxsan oo qadaad weynbaa meesha lagaaga dhaqaaqa halkaa marka la eego halkan aan joogna qudaad baa jirta dhallinyaray waxaad gabdho ula carartaana sagaashan kilomitr wadaad ardaala aad ukaxaysataan meesha ma taal wadaad sagaashan kilo mitir la kaxeeye faasiq weeye caqdi ma samayn karaba labada markhaatina waa laba faasiqoo markhaati maba galaanba naag ajnabi iyo safar safar muxarama wada raacay wadaad faasiqa iyo zawj faasiqa iyo laba shaahidoo faasiqiina caqdigoodmega ku ansixi baa laydinka rabaa ee jooga madasha ballanta qaadiga intaad keentaan wadaadku hadduu baari weceleeyo oo waxoogay meel u bixi waayo qaadi meesha inaga dhamee dhaha duqi waad aragtaa xaakimka qaadi meesha adaa ka eh waana ku dhufa ha dhowrla wax dhacda hadday dhacdana odayaashu karaamadooday ilaashano meeshaasoo kale wardiyo baashu way dhawowday hadda maagi hore kitaabun baa laga akriyi jiray hadda waaba la fulinayaa baasha waxoogay sharafta xaggeeda ka xig bay dhahayaan masalada saddexaadi haddii weligii maqan yahay oo goobtii uu ka maqan yahay safar jiro ama muxrim uu yahay gabadhiina guur u baahan tahay nin kufana ay hesho isagoo maqan baa la guurin laakiin qaadi baa iskale wadaad waxoogay shaaha la siiyo meel luuqa loogu tegay xaqaa malaha wuxuu dadkaa kaga xigana ma jiro adigaa guursanaya walaayadeeda kaas kaama xigo laakiin qaadigu mas-uuliyad buu hayaa mas-uuliyadaasu kaaga xigaa inuu ilaaliyo hadhowna xaqeena usoo dhiciyo laakiin wadaad waraaqayntii loo geeye berri meel uu joogaba la waayey meel loogu hagaagi aan jirin gabadha berri haddaad dulmidana aan weligeedu markuu kuu guurinayo berri xadgudubkaaga dabashac kaa dhaawo qaadiga waxa loogu raray hadhow qaadigan u dacwo qaadigana qoortu kusoo qaban laakiin wadaadaan jaaniyo cidh meelu dhigayba la arkaynin meel lagu yaqaanayo ciwaanna aan lahayn wax mas-uuliyadoo hayada uusan jirin de gabdhaha waxaaduna rabtaa intaa hadhow wax samaysaan sida qadaayadka kiiska maalin kasta aan ugu hadhow inaan inkirtaan ama iska dhuumataan dhibka ka taagan magaalada haddaad ogtihiin gabdhihii luqyada laga meheriyey maalinkii laysku ordhaca uu iska dhaqaaqi maxaa caddaynaya kuwii raacayna kuwa burcado mooryaano isaga la socday bay ahaayeen iyaduna ma mataqaana meeray jiraan wadaadkii meheriyena mataqaano wax waraaqa ma haysataa maya ninkii awey magaaladu dhinac ka raacay reerkoodii uma sheegi karto markii hore kala dhumatay qaadli ay shalay u tagtay u dacwota ma laha markhaati ay taqaadno ay keensato meel soo xaadirisa ma lahana isagaa markhaatiga marka hore watay isagii telefonku ka bedeshay mushkilada mexnada ka taagan magaalada ogtiin in maalin kasta xaajadeeda iyo garteeda iyo dacwadeeda ku jirno tirakoob ma laha marka dhalinyada gabdhaha mexnadaas laga daayo gabdhuhuna de mexnada iska ilaaliyaan hadduu maqan yahay qaadigaa mehelin <clears throat> walaa yajuuzu lilweliyi waxaa u banaan an yuwakila inuu wakiisho bitaswiijiha guurinteeda ninkii weliga ahaa walaayadii cid kale intuu u wareejiye wadaada wadaan kuu wareejiyey gabadhii meher inuu yidhaahdo way banaan tahay walaa yajuuzu ma banaana an yuwakila inuu wakiisho ilaa man yajuuzu ninkay banaanay an yakuuna weliyan inuu yahay nin lishuruudii weliga laga helay baad wakiilan kartaa mid ardaala ma wakiilan kartid wada isagaba markii gabdhaha la meerinaya marduuf qaada loo qaadayana hadi adaa wakiiliga ee gabadhii wadaada ku dhibeen meheri waxba ku asixi maayo waan garanaya wadaado markii gabdhaha la masaafeynayo marduuf qaadaa loo qaadaa inta masaafadu la lugeeya waa la lugeyn jiray baadiyaha sagaashan kilomitir buu lasii lugayn markuu soo meheriyana waa lasoo wada lugeyn isaga masirkiisa marduufkiisa qaadka iyo waxawey loo laabi inta dhexda lasii socda uu qayilaya marqaansan yahay isma oga goorta sagaashan kilomitr dhaafay maoga weli zawji xaq wuxuu leeyahay ninka wax guursanaya an yuwakila cid inuu wakiisho fi lqabuuli aqbalka qabiltuna inuu qof kala wakiisho isagoo ama ha jooga ama ha maqnaada xaq buu leeyahay man inuu wakiisho yajuuzu ay banaan tahay an yaqbala nikaaxa inuu aqbala binafsihi hadda ninkaad wakiilanayso nin wax ka xaqbali kara ilmo isaga hadaad wakiilatiya majnuun ka oran ama qof dumara aada wakiilatoo tiraada qabiltu adiga i ma jirto walow cabdan addoon ha noqde addoonku wax waa karaa walaysa lilwaliyi weligu xaq uma laha walaa lilwakiili wakiilkuna xaq uma laha an yujiba nikaaxa linafsihi nikaaxa naftiisa inuu waajibiyo gabadhii lagu yiri adeer anugan fogahay qaraabiya dad wada dhashay baan nahay de gabadhii ilaa ka agdhow ay kula joogtaa haddii berri nin soo doona walaayadii adaa wakiiliga ah saas ahaa waan isu guuriyey waan isu aqbalay ma dhihi kartaa maya lama ogolay ninkii walaayada loo dhiibay adoon laguu dhiibin baad weli u tahay gabadha ilma adeer baa tihi cid kaa xigtana maba jirtaba haddii maanta lasoo doono weli u ah adigana sharci inaad guursato waa kuu banaan tahay alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin gabadhina artay waa isu guuriye waan isu aqbalay adiga labadii mateli kartaa maya oo waxa hadda ay yidhaahdaan baa ka dharan bay fuqahadiina ku tacliiliyeen u yaqaanaan conflict of interest marka gabadha la guursanayo ninkan guursanaya dan iyo masaalix buu leeyahay weliguna gabadha danteeda iyo masaalixdeedu eegayaa meeshan muu cunantaa hadda adigu isu guurinayso taadii inaad eegtaa ka iman taada maslaxadeeda iyo eegi adi ceebahaaga iyaa ka eegi gabadha inay gabadhan aad ku habboontaho ad ku futahay iyo in kale ayaa kaa sixi masaladaas baabulbeycna waan kusoo marnayo xoolahaad wakiilka ka ahayd ma iska gadi karta adiga waxaan ka soo nidi maya sababtoo a ah ninka xoolaha lafahalena qiimaha u fiican loo gaduu rabaa ninka gadanayana in laga qimuu rabaa adiga keed bateri markaad iska gadayso qiimaha ugu yar baad kaga gadi sooma de dantaadii baad eegtee danta ninkaad wakiilkaah xoolahala maadan eegin tanna waa sida falaw araada waliyuha hadduu doonaan yatazawajaha inuu guursado kabni lcami waa ilmaadeen adaa weli waa gabadheeda waad rabtaa iyadana waa raali see ku guursan karaa way xalisii marka anaa weli ah, inaan guursadona waan rabaa de adigii suba guurin karti haddaad eedkarin xal ii samee wuxuu yihi fawada alcaqda caqdiga wuxuu ku wareejin ila bni camin fii darajati in adeer kaleo isaga la siman buuhi wareed anu meesha danbaan kale ahaye adiga wakulkaa gabadhi adigu matalaysa gabadhi in laysiiyaan rabaa fain faqada hadduu waayo falqaadi qaadigu ku wareejino gabadhan aan guursan rabaa ee daarintaa inaad iga xalisaan rabaa buu dhihi qadigaa ka eeg eegi ka fiirfiirin qadiguna waa u diidi karaa in adeer kalena waa u diidi karaa sistamka waa sistamka hadda lagu dhaqmo wey soomaaliya hadda shirkadaha markii la shirayo oo qadiyad guddiga nin ku saabsan oo taabanaysaa laga shirayo adiga naga yarbax baa la dhahaa sooma arrintaadi way ku taabanaysaaye alaba banaanka u bax baa la dhahaa way de ra'yi haddaad ku yeelato xaggaaga dugibash tii oo kaleeta wey masaladaasi masalada dadku xabaaradda iyo ilbaxnimada ay keentay baad moodaysaan waa masaailkii usuushii fuqahadeena laga keenay wey tii unbaa hadda intii si kale shaati kale lagaga soo xihan baa ilbaxnimada reer magaal inooga dhigay walaysa liaxadin qof xaq uma laha an yatawala aliijaaba waalqabuula iijaab iyo qabuul qofna inuu isagu isweydaariyo lama ogola si aan xaaladii ahayn bay ku dhici kartaa haddaan weligii gabadhana wakiil ka ahay ninkii guursanayeyna aan wakiil ka ahay suuragal ma tahay hebel baan u guuriyey anoo hebel wakiil ka ah hebel baan u aqbalay anoo isaga wakiilka an isla anigii ma dhihi karaa oo labadii darafba anigoon anigu manfaco gaara ku wadanin kii weliga ahay asalka anaan ahayn kii guursanayana aan ahayn intaan sheekoon meesha soo fadhiista adaa weliga igu soo wareeji walaayada adnaba guursanaysa aniga wakaalada igu wareeji waan kuu guuriyey waa wala waan kuu guuriyey anoo wakiilkaa waan ku aqbalay anoo wakiilkaa ma dhihi karaa wuxuu leeyay walaysa liaxadin qofna xaq uma laha an yatawala iijaaba wاqabuula waan kuu guuriyey iyo waan aqbalay isla isagii inuu labadaba yidhaahdo fii nikaaxin waaxidin hal nikaax ila jadda mujbira awowa gabadha qasab ku guurin kara maahan fii taswiiji binti markuu u guurinayay gabaruu wiilkiisu dhalay bibni wiilkiisa kala gabaru dhalay laba iyo weli maadeera bas isagoo u aabbow yahay buu isu guurinayaa awogu gabadhu awogu u yahay hadda ata wa u tegi doonaaye oo qaybta dambe insha alla casharka habeen dambaa way haddii la yihaahdee wuu guurin karaa wiilka yare awoga aabba u yahayna wuu guurin karaa hadduu isagu maamulayo labadiiba way yaryar yihiin gabadhuna ma gaarin wiilkuna ma qaangaarin labadaba inuu u guuriyey noqotay haddii labadaba inuu guuriyo ay noqoto labadana mas uuliyaddooda isaga hayo waa la ogolyahay sabab liquwati wilaayati horta wilaayadiisu way xoog badan tahayoo asal uu dhalay asal inuu yaho dhalay buu ku guurinayaa kow wa wufuuli shafaqatihi uturistiya raxmadiisana labadaba u turayana ma kale xigaano aad bay u badan tahay ninkaa dhinacna u xaqliye aada loogama cabsanayo waa qaldami karaa laakiin u kala xaqliya ma badna ninka su-aal soo qoray wuxuu yidhi soo cabdiraxmaan ibnu cawf gabar weli weli ahaa inuu isu guuriyey ma asixin ha laakiin ficilka cabdiraxmaan ibnu cawf aayad iyo xadiid mid lamid o shaaficiyana afcaalu saxaabati xujo ma fi lmadhabi cinda shaaficiyati xujo ma mar haddayna afcaalu saxaaba xujo ahayn ijmaacna maaha aayad iyo xadiidna maaha iyaga ma qabata markay daliil qabta maaha saas darteed baanana u keenino ijtihaad nin culumoo saxaaba uu ijtihaaday daliilna aan ahayn bay halkaasay ka baxayaan marka iyaga looma daliishan karo halkaasaan caawa cashar ku daynaynaa wuxuu yihi haddii goobta xafladda ay joogaan dad badan ma la dhihi karaa dhammaantiin markhaati ayaa tihin hawa la dhihi karaa laakiin waa in qaar laga calaamadaysta hadhow si aan loo garan waayin markii la kala dareerayaa markhaati ah qaalin laga calaamadaysta wey haddii ducumentkii la qorayana aba qasab subxaana allah waxamdiga ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilayk